الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين وبعد waxaa fiicnaan lahayd sida aadaabta islaamka ay tahay nin kasta meeshuu joogo inuu fadhiisto in sha allahu sawdku waa soo ga kitaabkii oo la bilaabay nusakh oo mutawafira ayna jirin laakiin hadda waa bishaara in qeyb ka mid ah ay timid kutubtaas ayada ka mid ah ninkii aan waxba aan gadan karin ninka walaalkiisa buu la fiirsanayaa kitaabka aan akrin doonana waxa weeyaan kitaab oo la yihahdo alrisaala limaam الshaafiعي wuxuu ka mid yahay min acظam اlkutub alati ulifat fi اlislaam waa kitaab qawaacid caam fi اlfiqhi wa usuul اlfiqhi wa qawaacid alkuliya lilislam wa طuruq الtafsir likitaab اllahi tacaala intaasoo dhan buu kitaabkaas jamciyaa marka miisada kitaabkan uu leeyahay biidni illaahi tacaala waxaan ogaan doonaa markaan badigiisa aan kor nimaado qiimaha uu leeyahay markaa un baan garan doona marka eh, waxaan ka hadlaynaa waxay tahay aan meeshaan isugu nimid waxa weeyaan diraasat lcilmi weeyaan marka maadaama waktiga aan haysto iyo kitaabka ay wakti eh, isku cariiri ay yihiin oo waxaan jeclahay inaanan muqadimaad dhaadheer aanan kugu mashquulinin ee kitaabka toos aan u geli doono marka cilmiga barashadiisa sidaad ogtihiin waxaa weeyaan fawaa'id badan buu leeyahay laakiin waxaan kaga gaabsanaynaa marka ugu horayso saddex qeyb qaybta ugu horre horta waxaa weeyaan cilmiga sharafta ou leeyahay awgeed yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajib kaga dhigay nin kastoo muslim ah oo caaqil ah oo mukallaf ah inuu cilmiga bartaa waxaad u qaadan kartaa calaa sabiili mithaal korontadaas ha dirtaan oo annaga hadda masaajidka noo iftiininayso ma dhici karaysa qofkii in uu isku mashquuliyo hadduusan cilmigeeda aqoonin cilmiga marka waxaa loogu waajibiyey oo talabulcilmi fariidatu calaa kulli muslimin nebigu u yiriyey adigaas addoonka ah waxa lagaa doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa doonay garan mayso ilaa inaad cilmigaas baratid mooyee ayib marka cilmiga waajibintiisa lagugu waajibiye waxa weeyaan in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa doonaya asiga iyo rasuulkiisa barashadiisa ha noqoto iyo ambiyadoo dhan cibaadadaas lagugu kalifay oo saad u gudan lahayd ha noqoto la-aanteed suurogal ma ah marka waa waajib waxa marka lagu waajibiyana sharafta ay leeyihiin iyo qiimaheeda ay ku tusinaysaa waa meel weeyaan marka sidaad u malaysay kaa noqonin marka ilaahay wax kugu waajibiyo tacab oon faa'iido lahayn ilaahay kugu waajibin maayo shaygaas lagugu waajibiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir buu kaa siinaya maadaama cilmigi uu yahay طariiqa keliya oo ilaahay lagu garan karo oo ilahay yihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaau asigoo saa lagugu waajibiya haddana fadligaas ilaahay subxaanahu wa tacaala addoominkiisa uu kuleeyahay baa haddana hawaab lagaa siinaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waay wuxuu yiriyey ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha liطaalib اlcilmi rida lima yaطlb wax ka weynin badanna ma laha xata alxiitaan fi lbaxri yastakfiru liaalib اlcilm marka shaygii lagugu waajibiyey maslaxada lagugu waajibiyey ayn tahay ilaahay inaad ku garatid iyo haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir ou kaa siinaya ayib ajirkaas asiga ah qofka bani aadamka waxyaalaha oo adduunyada u cararo oo u dadaalo waxaa ka mid eh inuu cizi iyo sharaf uu helo qiyaamadana janno uu galo labadaba cilmiga waa lagu helaa yacni waa madaxnimo aan u baahnayn waardiyo iyo daba orod iyo qajajac iyo dadil aan u baahnayn weeyaan qofka cilmiga markuu barto ilaahay wuxuu siinayaa rifca fi اdunya wa darajaat fi اlaakhira yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat darajaadkaas markaa takuunu fi اdunyaa oo ninkaa cilmiga leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jazaynaa maadaama amarkii ilaahay uu ka soo baxay iyo qiyaamo oo darajaadka dhaadheer la siinaya xataa aathaar baa jirta oo dhahayso ninka caalimka ah darajadiisa dadka shuhada xataa ma gaaro ayib marka cilmigaas asiga ah oo qiimahaas leh markaad baratidna ilaahay waajibkiisa kaa ridayo haddana lagaa ajir siinayo sharaftii adduunyada aada doonaysid aada helaysid wax ka weyn ma jirto hadalka marka la isku soo duubduubo waxay ku soo dhammaanaysaa nabiga qowlkiisa uu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wax ka weyn oo la oo la raadi lahay mala xaqiiqad marka loo hadlo ilaahay wuxuu nebigiisa leeyahay ninkuu ilaahay la ou khayr la doono yaa diintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fahamsiiyaa marka haddii aada aragti nin xariis ah cilmiga barashadiisa ilaahay wuxuu kaa doonay inaad baratid ninku dadaalaya haddii aad tahay waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khayr kula doonay doonayaad garanaysa marka cilmiga waxa weeyaan waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado sida salaada ay cibaado u tahay zakada cibaado ay u tahay jihaadka cibaado u yahay yaa cilmigana cibaado u yahay walidaalika culamada waxay isku khilaafaan ayuhumaa afdal alcilmu aw aljihaad fii sabiili illah yani lama dhigi karo qaacida caama ahaa jirto oo midkaana kan ka fadli badan laakiin xasab lxaaja weeyaan haddii mandiqada aan joogna ay tahay mandiqa dadka jaahilnimada ay ku badan tahay in cilmigii la dalbaa ka fadli badan jihaadka haddii meesha la jooga ay tahay iclaa kalimaat illaah wa qitaali lmushrikiina haddii ay tahay axwaj maa yakuunu ilayhi lmuslimuun jihaadkii baa fadli badnaanaya marka waxaa loo fiirinaya duruufta markaa jirta ayaa loo fiirinaya marka cilmigaas asiga cibaadada ah waxaa la rabaa qofka markuu baranayo waxaan iska laqbayso iska faham ma ah waxa aada leedahay kullama sdadta cilman laabudda wa an tasdaad min allaahi qurbatan waa hadafka asaasiga cilmiga loo baranayo kaas wa cilmiga marka inuu kaa muuqdaa la rabaa nabiyullaahi shucayb oo khatiibu اlambiyaa lagu magacaabo yaa qoomkiisu wuxuu u yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh aniga dooni maayo maadaama nebi aan ah waxaan idiin faray inaan dib ugu laabtoon aniga idin dib dhaafo oo wixin idiin faray aanan qabanin ma doonaya buu yidhi laakiin waxaan doonayaa inaan ahaado ninka waxa idin faraya ninka ugu horeeya sameeyo marka adiga haddii aad cilmiga baranaysa waxaa rabaa inaad qudwa linnaasi aad u noqotid baa loo doonaya ayb reer bani israa'iil waxyaalaha lagu ceebay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu idhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluuna bale dadkii baad khayrkii faraysiin adinka naftiisana waad ka tagteen adinkoo kitaabkii akrinayaan kitaabkii akrintiisa macnaheedu waxaa weeya antum ahlu lcilmi bidalika aladiina bidalika aladii ta'muruuna bihi annaas afalaa tacqiluun markaasaa layidhi nin waalan mooye nin caqlile waxaas maba sameeya bimacnaa ajunimtum afalaa tacqiluun saas waa macnihi oo waxaa dadkii aada leedahay war khayrkaan hala sameeya aada leedahay adigana aad dib dhaafaysid wax aada u foolxun weeyaan marka sidaa daraaddeeda mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku waaniyey lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allaahi an taquluu maa laa tafcaluun marka ninkii mu'minka ahay oo cilmiga barnay waxaa la rabaa inuu cilmigaas asiga uu ka tarjumo yaa loo baahan yahay marka cilmigaas asiga oo aada baratay haddaad saas ugu soo bixi waysid ciqaabteeda waxaa weeyaan waxay noqonaysaa awal man tusacaru bihim الnaaru ywma alqiyaama halaaa buu nebigi waxaa laga bilaabay caalimu lam ya lam yacmal bicilmihi waatii ninkii nbi bani israa'iil walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ilى اlardi faاtabaca hawaa ninkaas asiga ilaahay insalakha min aayaatina buu ku tilmaamay macnaha waxa weeyaan cilmiguu bartay iyo wixii laga rabay inuu ka soo baxayaa laba shay kala noqday marka ninka daalibulcilmiga waxaa lagu waaninayaa wax kastoo aada faa'iidaysatid inay kaa muuqdaan taasaa muhim jiddan ah marka cilmiga fadligiisa wax la koobi kara ma ah waxaa kaaga filan nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa oo aan marnaba aan aan gafaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu aqbalo nadar allahu imra'an samica mina xadiiثa faballaqahu kama samica yuu nabiga calayh الsalatu salaam yidhi marka waxaa lagu leeyahay dadka waxay aada ugu dadaalayaan nebiga ducadiisa inay meel ka soo galaan inay nebiga wax ka gaarsiiyaan balliquu canii walow aaya shardi ma ah inaad noqotid nin caalim ah yatasadaru اlkaraasi wاlmanaabir wayuftii fi kuli اlmasaa'il shardi ma ah laakiin waxaa la rabaa intaa yarood baratid horta ha muuqdeena intaasna dadkii gaarsii adduunyada marka waxaa weeyaan eh, ilaahay su ka doonaya subxaana wa tacaala waa ku waafajine marka eh, cilmiga saas buu uqiimo badan yahay haddii aan doonayna inaan ka hadlo habeeno badan buu qaadan lahay laakiin nadaran lilwaqti yaan intaa kaga soo gaabsanayn marka min barakat alcilmi waxaa ka mid eh ninka kitaabkiisa la akri rabo ina wax laga tarjumo alimaamu الshaafiعي waxa weeyaan imaam dadka o dhan ay yaqaaniin marka maxaan u dooranay kitaabkan alrisaala lilimaam الshaafiعي oo hal mujalada maxaan u dooranay liasbaab kahiira minha waxa weeyaan imaamkan waa imaamka markii loo iyadoo aan tacasub iyo taqliid aan ahayn wuxuu imaamu shaafiعي ka mid yahay min a'imaة اlislaam اlkibaar fuqahaa lamsaar dadka la yihahda markii la tirinayo kow hadduusan ka soo gelin imaamu shaafiعي midka labaad buu soo gelay marka imaam aada u qiimo badan imaama fi اlfiqhi imaama fi الsuna imaama fi الtafsiir imaama fi اlqawaacid intaasoo dhan uu kulmasaday imaama fi lugana waaye marka maadaama imaamkaas uu yahay min xaqihi calayna inaan cilmigiisa dadkii aan wax ka barno sidii cilmigaas marka lagu intifaacana ajirkiisa uu helo waa wax meesha ku jira weeyaan midda labaad imaamkan asiga oo aada qiimaha u badana si noo imaa doonto waa madhabtiisii waa imaamka beledkan laga isticmaalo haddaan nahay annaga soomaaliyiin haddaan nahay waa madhabkiisi marka min alcaari calayna jidda an naqra'a jamiica alkutub alatii ulifat fi الsharqi wاlgarb walaa nacrifu kitaaba waaxida min kutub اlimaam الshaafiعي waa ceeb weeyaan marka waxaa haboon inaan cilmigaa shaafici ah inaan hortaba dhagaysano imaamkaa noola sheegayo oon maana calaa madhabi imaam shaafici aan ku hayno wuxuu yahay inaan ogaano wax meesha ku jira weeyaan ayib marka kitaabkan anaa kaaga sheekay doona qiimihiisa laakiin imaamu shaafici magiciisa waxaa weeyaan waa la wada yaqaanaa abu cabdillaahi moxamed bni idriis ibni shaafic ibni cuhmaan ibni saaib ilaa aakhirihi ibni cabdilmunaaf weeyaan sida noo musanifkaaba noo sheegi doona magaciisa oo kaamil ah waxaa lagu dhalay maka almukarama afdalu biqaaci اlardi calaa wajhi اlard yaa lagu dhalay imaamu shaafici markay hijrada nebiga ay ahayd boqol iyo kontonkii meeshaas buu ku barbaaray markuu soo barbaaray ee sanadyaal yar uu soo gaaray baa wuxuu u baxay baadiyat اlxijaaz xijaaz markaad maqashid waxaa la yidhaahdaa madiina iyo maka iyo wamaa xawlahaa xawlahumaa wamaa baynahumaa intaasoo oo dhammaa waxaa la isku yidhaahdaa xijaaz qolo oo qabiila carabta ka mid ah oo huday la dhihi jiray baa mantiqada u badneed imaamu shaafici markuu soo barbaaray qoladaasuu aaday asoo doonayo maadaama maka ay tahay meel beled ah oo muslimiinta oo dhan ay wada yimaadaan nin cajami ah iyo nin carab aba oo markaa luqadii si fiican aan looga baro karin yaa dantii waxay keentay inuu u baxa qabaa'ilkii carabta ahaa ee luqada fasiixa ku hadlay inuu aadaadkii carabta iyo fasaaxadoodii iyo lisaankii carabiga ah inuu barto awgeed buu baadiye u baxay muddo badan ilaa shan iyo toban sano uu ka gaaro yuu baadiyahaas joogay qasadkiisana ay ahayd an yastaqiima lisaanuhu wa an yatatabaca biطabaa'i اlcarab wa an laa tukhaaliطahu laknat min lakanaati اlcajam marka waxeer wuxuu ka gaaray qolada hudayl la yidhaahdo inuu u noqdo marjic fii ashcaarihi xataa ninka aad taqaaneen oo asmaci la yidhaahdo yaa markuu kutubta alifa asmaci waxaa weeyaan cabdulmalik ibni qorayb baa la yidhaahdaa min a'imati lugati اlkibaar waxaa lagu magacaabaa cumdada asiga iyo jaaxil iyo taclab iyo zajaaj iyo siibaweyhi iyo akfash waxyaalaha waxay ku mid yihiin aima fi lqima fi lluga ninkaas wuxuu yihi markaan doonayay in ashcaartii reer hudayl aan qoro caradtuhaa calىa fatan min quraysh yuqaalu lahu moxamed bnu idriis ninkaa ashcaartii reer hudayl markuu soo jamciyey yaa imaamu shaafici oo nin yar ah uu ula yimid ما qaalahu أنه min ashcaari hudayl أثبته وما nafaahu nafaah yani انظر meesha laga gaaray marka midkan beytkan sidaasuu yahay hadduu yihahdo waa laga qaadanaa imaam الشhaafiعي hadduu yihahdana maya marka imaamu shaafici waxay kasabsiisay arrintaas ayada ah markuu ilaahay cilmigii uu bartay oo noo imaan doono uu diraasadii sameeyey waxay dhaxal siisay in markuu xalaqa sidaan oo kale duruus u bixinayo in maj majliskiisa aludabaa wاllugawiyuun wاlnaxwiyuun wاlfuqahaa wa ahlu siyar wa ahlu tafsiir in isugu yimaadaan marka waxaa la yidhi war dadkiinaan ahluladabka imaamu ashaafici waxaad ka doonayseen waa maxay marka waxay yidhaahdeen ibnu hishaam saaxibu sira wuxuu yihi ninkaan intaasoo sanaan la fadhinay maa akhadnaa calayhi laxnatan waaxida buu khata keli a waa ninka aan lagu arkay haclab oo ninka aad taqaanaan oo madhab kabiir fi naxwi kule waxau leeyahay yajibu an tu'khada minhu luga min alimaam الshaafiعي an tu'khada minhu luga la an yu'khad calayh luqada imaamu shaafici waa laga bartaa oo waa lagu luqadiisa waa la xujaystaa maahine looma fariisto lama yidhaahdo imaamu shaafici meeshaan ma ka saxay mase waa ka khalday lama yidhaahdo laakiin asigaaba marjic ila luga tu'khad minhu luga saasuu leeyahy ninkan jaaxid la yidhaahdo oo camiid aladab eh, alcarabi lagu magacaabo min naaxiyati luga nin ku mid ah ma jiraan laakiin diin ma laha nin oo muctazili ah oo haddana muctazilka muctazila naftiga iskooda darajo ma aha laakiin waa nin khabiid ah oo macnaha diin iyo cibaado iyo mid ma laha laakiin in kataba laa axada yaqdir an yatakallama fii kitaabaatih markaasaa ninkaa wuxuu idhi nadartu fi ma katabahu nabaqa dadka aad carabta iyo culamada dadka ugu caqliga badanne waxay qoreen baan fiirfiiri buuri famaa wajadtu axsana kitaabatan min alfataa aladi yuqaalu lahu alimaamu الshaafiعي fainahu kaana yanfur durar buuri nin afkiisa ay ka soo baxayso jawaahir iyo durar iyo macaadin yuu noqday buuri almuhim imaamu الshaafiعي min xayثu luga heerkaasuu ka gaaray shicir shicirkiisa diiwaankiisa oo magaalada waa yaallaa min acdabi dawaawiin alatii sujilat fi lislaam dawaawiintiisa midka ugu waaweyn bay ka mid tahay walidaalika imaamu shaafici asoo naftiisa aan waxba ka sheegin wuxuu idhi walowla alcilm walowla ashicru yuzri walowla ashicru bilculamaai yuzri lakuntu lyawma ashcara min labiidin buuri haddayna ahaan lahayn shicirka culummada inuu xaqirayo nin caalim ee shaaciruu noqday haddii liraa wax xun bay noqonaysaa lowlaa saas aan ka cabsanaya ma ahaateene ninka labiid la yidhaahdo oo nebiga markhaatiu kacuu yihi asdaqu kalimatin qaalahaa shaacirun kalimatu labiidin alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun ninkii sidaa yidhi ou nebigu yidhi ninka ugu shicir ugu asdaqsan waaye ninkaas waan ka sii shicirlaan badnaay bu waan ka sii shicir badnaan lahay buu laakiin anigoo nin culamaa ah, inaan shicir u jeesto yaan diidayaa buu diiwaankiisa markaad aragta nasaaixda iyo zuhdiyaadka iyo qiimaha uu leeyahay ma marin karaysa marka imaamu ashaafici baadiyihii markuu tegey luqadii wuxuu ka kasbaday ilaa hadihi daraja maka buu kusoo laabtay culammadii maka joogtay ee markaa ay ugu waaweynaayen ibnu jurayj ninka cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj ninka la yidhaahdo camr ibni dinaar almakiyaan oo oo tabaca taabiciin ahaayeen cilmigii markuu ka bartay yaa ninkii waaliga ahay oo maka xukumaa wuxuu yidhi war risaalo waxaad iigu qortaa imaamka aan maqlayo ee madiino joogo waxaas ujeedaa imaamu maalik saaxiibulmadhab waa imaamkaas waraqa iigu qor si gooni ah cinaayaha isiya buuri warqadii baa loo qoray imaamu maalik buu ula tegay asiga imaamu maalik jalse yar bay yeeshteen waa la yaabay imaamu maalik wuxuu uri war waxa kan qof bani aadam oo caqligaa sidaan leh oo yacni shaab yar oo intaan la eg weligayba ma arkin buuri markaasuu wuxuu yihi ilaahay wuxuu ku siiyo nicmada oo caqliga ah laa tukadirhaa bilmacsiya buuri ilaahay cilmiga uu ku siiyey yani caqliga iyo fahmada ilaahay uu ku siiyey macsi ilaahay ha ku baabi'inin buu yihi leannahu macsiga saad og tihiin kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun ilaahay bal tubi calaa quluubihim fahum laa yafqahuun qalbigaa laga daboolayaa macaasida qalbii bay iska dul saaran tahay marka wuxuu ihi caqliga aan kuu arko iyo sida ilaahay wax kuu siiyey waxaan kuu rajaynaa inaad mustaqbal lahaatide laakiin macsida ilaahay qalbiga ay kaa ay kaa dilin buuri walidaalika markuu baqdaad uu tegey ninka wakiic ibn اljaraax ninka la yidhaha markuu la kulmay sidii maalig oo ugu dardaarmay buu ugu dardaarmay wuxuu ihi shakawtu ilaa wakiicin suuءa xifdi faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi buu yani imaamu shaafici markuu yihi arrinta cilmiga lagu gaaro maxaa ka mid eh markaasu wuxuu yihi macsida ilaahay iska ilaali almuhim imaam maalik buu la fadhiistay kitaabkiisa muwaطa la yidhaahdo xafidahu fi arbaciina yowma aladi alafahu اlimaamu malik akara min arbaciina sana afartan maalmood baa kitaabkii o dhan dusha laga qabtay markaasuu wuxuu bilaabay imaamu shaafici an yunaazila alimaama malik fi fii madhabi maa dahaba ilayhi min almasaa'il asagoo shaab yar ah ya imaamu malik badaأa yactarid alimaamu الshaafiعي calى malik fi bacdi اlmasaa'il alati yadhabu ilayha markuu madiina waxa weeyaan majmac fuqahaa tabaci taabiciin yaa meesha isugu haysatay marka madiinadii markuu cilmigeedii imaamu shaafici uu bartay uu si fiican wixii cilmigu u qaatay markaasuu haddana wuxuu usii gudbay meesha la yidhahda baqdaad baqdaad waxay ahayd markaas daarulkhilaafa meesha dadka muslimiinta min arjaa'i alcaalam alislaami oo markaa nisfu lkurad ardiyaba ka badnayd yaa imaam shaafici uu tegey meesha oo caasimada ama magaalo madaxda waxaa la yahay cilmigoo dhan baa isugu soo aruuro haddaad rabti inaad ogaatid hadda bal u fiirso weligeed soomaaliya waa jiri jirta magaalada caasimada had jirtaan muqdisho markii loo fiiriyo gobollaha kale say ahaan jirta haddii la yidhahdo tijaaro haddii la yidhaahdo jaamicaad haddii la yidhahdo cilmi haddii la yidhahdo waxaa weeyaan meesha ugu horraysa bay ahayd liannahu dadka waxaa weeyaan sideedaba manaasibta meesha xoogga ay ka leedahay bay raacda marka imaamu shaafici baqdaad markuu tegey wuxuu arkay xadaaradii oo dhan iyo dadkii oo meesha ku wada kulmay waxa weeyaan haddii aad doodid cilmu اladab wاlluga wاladab wاlbalaaga culamadeedii oo dhan baa joog haddii aad doontid cilmu اlxadiid a'imaة اlkibaar sufyaan ibni cuyayna iyo wixii axmed ibni xambal iyo gayruhum yaa baqdaad wada fadhi wakiic iyo waxaan sheegayn cabdالرaحmaan ibni mahdi yaxya bni saciid الqaطaan wagayruhum min asaaطin almuxadiثiin markaasuu intoodii buu la kulmay cilmigii markuu ka bartay wuxuu baqdaad waxay ahayd meesha madhab abi xaniifa ay ku badneed madhabu abi xaniifa wuxuu madaahibta kale kaga duunaay madhab madiine ka fog buu ahaa walidaalika mucdam alaxkaam adilo uma ayna haysan markii xadiidka loo fiiriyo marka waxay bilaabeen inay aqyisa iyo e, qiyaas iyo caqli iyo ra'yi inay u isticmaalaan masaaئisha imaamu shaafici markuu galay wa macahu aalaaf min axaadiiثi rasuuli الlahi sala allahu عalيه wasalam liannahu labadii daaroo ugu fadli badan oo ka yimid dood dheer baa dhex martay asiga iyo moxamed ibn xasan الshaybaani saaxibu abi xaniifa ninka la yidhaahdo iyo shaafici dood dheer baa dhex martay oo caalamka dhan ay soo xaadiri jireen ما من جلسة إلا وكان الشافعي يفحم محمد بن حسن فيما تنازع فيه إلى درجة مالن أي كقارين أيهما كان أعلم إمام مالك ميا مسا أبو حنيفة markii doodii meel ay soo xirmi wayse waa imaam shaafici wuxuu idhi ilaahay waxaan kugu weydii bal yani as'aluka billaahi hal saaxibunaa aclamu bisunnati rasuuli illaahi am saaxibukum buur saaxibunaa markaa wuxuu ujeedaa malik bni anas liannahu shaykhiisi weeyaan oo cilmigu ka soo bax ma saaxiibkeenaa cilmi badan mase saaxiibkaada oo abu xaniifa ama sunada nebigu aqoon badan buu uri markaasuu uhi saaxibukum aclamu bisunati nabiy sala allahu alayh wasalam imaam shaafici dood kale maba gelayna man kaana aclama bisunati nabiy fahuwa aclamu bilfiqhi wa adilatihi bal almuhim baqdaad buu cilmigii sidaa ugu bartay markaasuu awal madhabihi ou baqdaad buu ku qoray imaamu shaafici walidalika madhabuhu alqadiim fii baqdaad markuu maka cilmigeedi iyo madiina iyo wixii oo ilaahay luga siiyey uu meesha kusoo dhamaystay baa baqdaad wuxuu ku bilaabay markaan inuu asiga madhab gaar ah samaysto asoo aan imaamu maalig aanan dhahaynin imaamkaygii weeyaanoo ra'yigiisa ma khilaafaya ma dhahay kullu maa dallat calayhi اladila wa saara ra'aa annahu huwa alxaq dahaba ilayh marka waxaa la leeyahay jamaca bayna asxaab الra'yi wa bayna asxaab الriwaaya oo reer madiine ah markaabuu haddana wuxuu tegey eh, markii ay hijrada labadii boqol wax yar ay ka dhina ay ahayd yow masr u dambeeyey markaa wuxuu tegey masr haddana leanna waxaan ognahay masar waxay ahayd meel xadaaro ay ka dhisan tahay min zamani fircawn nicmada taale waagaasna wax lamida ayna jirin markii zamana asaxaaba markii la furay kaiir min asaxaaba haajaruu min alxijaaz wa min annajdi wa min jaziirati alcarab ilaa masr maalik mar imaamu shaafici markuu masr gara uu tagay wuxuu arkay axaadiid kale oo saxaabadii meeshaas inta yimideen ku dhinteen laga dhaxlay ee reer makana aynan aqoonin reer madiinana ayna aqoonin reer baqdaadna ay ka fakatay markaasuu wuxuu sameeyey madhabtiisii baqdaad uu ku qoray yaa wuxuu ku sameeyey mar labaad wax lagu magacaaba karbala ama icaadata nadar inuu mar dambe gadaal u fiiriyo asoo doonayo inuu madhabka adilada dambe uu helay haddii uu jiro ra'yi aan daliil saarnayn inuu daliil saaro dad badanoo saxafiyiin iska ah oo mufakiriin lagu magacaabo yaa dadka muslimiinta waxay ku mashquuliyaan maar mar kastaba inay yidhaahdaan imaamu shaafici markuu ka soo baxay baqdaad ee masar uu yimiday ou arkay labadii baled caadaadka u dhaxayso iskhilaafsan markaa gayara ra'yahu fii kaiiri min almasaa'il wahada laysa bisaxiix sida sawaabka waxa weeyaan markuu masar tegay cilmi hor leh adilo yuu arkay marka uma banaana sida uu musanifka noo imaamka noo sheegi doona nin muslim oo xadiida rasuulilahi soo gaaray an yadhaba ilaa gayri xadiidihi maba banaana buu yidhi imaam shaafici ra'yigiisa waadix jiddan weeyaan marka waxaa ka mid ah aimada masr uu u tegey eh, alleyth bni sacd ninka la yidhaahdo almasri alfihmi ninkaas waxa uu yidhi waxaan ka shallaay ee eh, aan ka murugooday eh, ma jiraan sidan ugu murugoodi markaan master tagay oo layth ibni sacdi hortay dhintay buuri markaasuu imaam shaafici uri kaana layth ibnu sacdin atbaca lilahar min malik ibni anas undur asoo maalik tilmiid uu ah oo intaasoo cilmi ka soo faa'iidaysta yaa markuu talaamiidkii layth uu masar ku dhaafay markuu arkay iyo sidii cilmigu maalik eh, layth uu u baray yaa wuxuu yihi ninka layt ibni sacd la yidhaahda maalik aan naqiinay oo la yidhaahdo idaa dukira alculamaau famaaliku bnu anasin huwa annajmu ay culammada ku ijmaaceen yaa wuxuu yihi imaamu shaafici aniga layt aanba soo gaarine laakin kaana aclama waatbaca lilahari min malik bni anas buu marka cilmigaas meesha uu ka helay wuxuu ku dheli mar labaad inuu rogaal celin u sameeyo ee kutubtiisii gadaal uu ka qoro walidaalika kutubta imaam shaafici u alif oo dhan alatii bayna aydiina waa inaad garataa kulluhaa mima alafahaa fii masr calaa imlaa'ihi wa xifdih kutubtiisii dhan xagguu ku soo dhaafay intaan kale calaa xifdihi buu talaamiidiisa u meeriyay ka qore marka kutubtan waxaa lagu magacaabaa tumahilu almadhab aljadiid lilimaam الshaafiعي alkitaabkiisa umi ha noqoto kitaab risaalaha oo kana ha noqoto اkhtilaafu اlxadiid ha noqdo ilى gayri dalika min alkutub alati alafaha alimaam الshaafici kulaha calى hada اlminwaal weeyaan marka xayaatadiisa imaamka waxaad moodaa noloshiisa iyo rixlada sidaasuu kusoo qaatay markii ammaantiisa la yidhaahdo haddee tasawar imaamkaas dad baa waxay ka alifeen mujalladaat kulluhaa fi hanaa'i ahli اlcilmi cala alimaam الshaafici marka haddaan idhahdo caawan wax ka sheegayna way fog tahay marka xataa culammada waxay yidhaahdeen laba shay oo baaris ayaan kuu sheegaya shayga ugu horeeyo xadiid nebiga ka wari laga wari baa jiro isnaadkiisa xasan uu yahay yani yumkin an yuxtaja bihi ou nebiga leeyahay waxaa soo bixi doona nin caalim ah oo min quraysh yamla'u اlarda cilman marka culammadii markii la fiiriyey waxaa lidii waxay u eg tahay hadalkaas nebiga inuu ula jeedo alimaamu shaafici xadiidkaas waxaa lagu fasiray inuu imaam shaafici laga jeedo ninka sakhawi la yihahdo kitaabkiisa almaqasid alxasan oo xadiidka ku sheegay waman qaala bihi min ahli اlcilmi oo sidaa ku fasiray qeyb weeyaan taas waxay tahay markaan yani haddiiba loo fasiray nabiga calayh الsalaatu wasalaam qofka ay dhici karto in nebiga ou sii waramay inuu noqon doono ninka culmada quraysh kamid oo cilmiga buuxinaya inuu asiga yahay waxweyn weeyaan waana ninka keli ah oo min qoraysh ka mid ah marka loo fiiriyo aimada arbacada ah marka loo fiiriyo asiga keligiisa qurayshka ah ayib xadiid kaloo صaxiixa oo abu dawuud fi sunanihi wاlxaakim fi lmustadrak yaa jiro oo yihi nabiga alayه الsalaatu wasalaam in allaha yabcaثu lihada الdiini calى ra'si kuli miئati sanaة man yujadidu lihadihi اlummati diinaha yani ilaahay wuxuu usoo saari doonaa ummadayda ilaahay wuxuu usoo saari doonaa ummadayda boqol kastoo hijri e markay dhammaan rabto diinteeda nin u cusboonaysiiyo macnaha cusboonaysiinta waxaa lagala jeedaa siday culamada ku fasireen waxaa lagala jeedaa aladi yuxyi الsunna wayanshuru اlcilma kitaabatan wa ta'liifan wa kalaaman wayumiitu اlbidac sidaasaa waxaa lagu magacaaba tajdiid الdiin waxaa weeyaan in ummadii loo celiyo habkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ku socdeen oo wanaaga badnaa iyo cilmigooda la faanay oo la wanaajiyo kaasaa la yihahda man yujadidu lahaa diinaha marka undur axmed ibnu xambalin waa imaam kale oo min a'imati الsunna oo wa axad lmadaahib wa axad aimati اlarbac uu kamid yahay wuxuu yihi boqolkii horo waxaa mujadid ahay ninka la yihahdo cumar bn cabdilcaziiz waa alkhaliifat الrashid alamawi waa ninka markii muslimiinta ay u kala go-een bayna caliyin wa mucaawiya cadaawadii ka dhacday markii asiga khilaafada loo dooranay nebiga aalkiisa oo cali iyo asxaabtiisa oo dhan kaanuu yulcanuuna cala almanaabir ninka markuu madaxnimadii qabtay wixii dhammay xarimay wa jamaca kalimata almuslimiina calaa maxabati illaahi wa maxabati aali beytihi kulligood kulliba wada marsii buu ahaa oo haddana laba sano u haystay ilaa darajo laga yihahdo xataa dhurweygi inuu hilib ariga cunin bau gaaray sidiisa waa dheer tahay marka aimadii waxay yidhahdeen ninka hore mujadidka ah waxa weeyaan cumar bni cabdilcaziiz imaam axmed waxau uhi waarjuu an yakuuna fi lmi'ati athaaniya alimaam shaafici buu yidhi sababta uu ku noqdana waa noo imaan doontaa oo yani dawrka uu ka cayaaray cilmigiisa u faafay iyo sida u ahay marka labadaas xadiid yay ummaddii waxay ku fasirtay badigooda a'imada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina ilaahay dad badan oo ku amaanay soo gelay waxay ku amaaneen inayna isku khilaafin imaamu shaafici inuu yahay boqolkii labaad uu ka dhintay markii hijrada laba boqol iyo afar ay ahayd inuu asiga yahay ayib marka ammaanta kaloo dadka kale ay sheegaan wax la tiri kara ma ah qaala imaamu axmed alimaamu الshaafiعي biالnisbati linnaasi kaالshamsi biالnisbati linnaasi wa kaalcaafiyati بالنسبة للناas buuhi hal فيهmaa min khلq aw فيهmaa min cawab buuri siday qoraxda dadka igu faa'iidaystaan afa caafimaadka looga faa'iidaysto imaamu shaafici muslimiinta u yahay buuri labadaas wax bedelka noqon kara ma jiraan mayo imaamu shaaficina wax ka noqon kara mala buuri adiga imaamu shaafici sidii loo sii amaanay yaa waxaa la yihi wakafa اlimaama الshaaficiya fakra an yakuna huwa اlimaamu الshaafiعي wax kalaba ma marka ninkii doonaya inuu ammaantiisa ogaado abu xaatim araazi wiilkiisa oo muxamed la yidhaahdo oo haddee imaamu shaafici mucaasirkiisa ku dhowaa mualaf mujalad buu ka alif alimaamu albayhaqi mujalad buu ka alif alfakru araazi mujalad buu ka alif marka inta imaamu shaafici keliya tarjamadiisa alifta wax la koobi kara ma ah marka waxaa lagu ijmaacay inuu min a'imati almuslimiina alkibaar aladiina yurjacu ilaa qowlihim fi اlfiqhi wa fi الtafsiri wa fi اlxadiidi biاlitifaaq inuu saas yahay imaamu shaafici baa lagu ijmaacay culamada dhan ayb marka imaamu shaafici maadaama saas uu yahay madhabtiisana meeshaan ay muntashir ka tahay marka waxay maslaxadii keenaysaa inaan bal horta cilmigiisa wax ka ogaana ayib kitaabkan hadda bayna aydiina kitaabu risaala la yidhaahdo sababta loo alifo waxay ahayd nin cabdiraxmaan ibni mahdi la yidhaahdo oo min a'imati alxadiidi alkibaar ka mid ah yaa markuu arkay qoladii khawaarijtii ama muctaziladii ama shiicadii ay islaamka dhibaato weyn ay ku haayaan risaala markii carabi ahaan loo yidhaahdo waa warqad nin loo diray wa risaala bimacnaa waxa weeyaan risaal katabtu risaala ila fulaan haddaad tidhahdo warqad baa ninkaa u diray baad leedahay markaasuu imaamkaas oo shaafici ka weyn kana xadiidkana kaga cilmi badnaay yaa wuxuu idhi warqad intuu u diro i imaamu shaafici waxaan doonayaa inaad risaalo noo alifti oo aad kaga hadlaysid dariiqada ama qawaacidka caamka ah oo ilaahay kitaabkiisa in lagu fasiro jidka loo raaca qawaacidda noo caddaynayso iyo muslimiinta ijmaacooda inay xujo tahay iyo usuul alxadiid oo mustalaxa ah waxa la xujaystay iyo wax kale wax badan baan iskaan laaqane ee kitaabkaas noo soo alif buuri markii risaalada imaamu shaafici ay u timiday aada buu u khajiray macnaha waxaa weeyaan xishood baa ku dhacay ninkaa weyninka badan oo imaamka oo laga dambeeyo sidee aniga intaa la egoo ka yar suu iyu dhihi karaa alif waa waa naftiisa waa ka yaraysa waxau la tashtay nin la yihaahdo caliyu bnu اlmadini oo shayku اimaam الshaafiعي caliyu bnu اlmadini waa ninka imaam eh, imaam الbukhaari aan dhihi lahay ninka caliyu bnu اlmadini la yihaahdo waa ninka bukhaarigii aad taqiinaan haddee muslimiinta oo dhan ay og tahay qiimaha uu kaleeyahay yaa wuxuu yidhi ma اstaskartu nafsي amaama axadin ilaa amaama aliy caliy bni lmadini buuli naftayda ma ila yaraanin qof aan hor fadhiisto ilaa markaan caliy bni almadini aan hor fadhiista mooye cilmiga uu leeyahay iyo sida u waxbartay iyo cilalka xadiisa u yaqaano naftayda dhan waa ila yaraataa buuli ninkaasuu la tashtay imaamu shaafici uri bal ninkaa maxaad iga dhihi lahayd markaasaa waxaan ku dhihi lahay buu ihi imaamu shaaficiyow ajib limaa alaba ilayka alimaam cabdiraxmaan ibni mahdi cali ibn lmadini ninkaas asigoon kuu tilmaamo bukhaari saasuu amaama uu amaanay wuxuu yihi low xalaftu bayna alrukni wاlmaqaam أنii maa ra'aytu أxada أclama bاlxadiiثi min cabdالرaحmaan bni mahdi lamaa xanitu fii yamiini bu haddaan ku dhaarta buu yihi maqaamka ibraahim iyo ruknigo xajarul aswad intan taga haddaan ku dhaartoon ilaada nin xadiidka rasuulka ka cilmi kaga ogaal badan cabdiraxmaan ibni mahdi nin ka ogaal badan ma jira haddaan ku dhaarto dhaartayda been iguma noqdeen buuri meeshaas waa ku dhaaro kari lahay buuri ninkaas asiga ahaa imaamu shaafici wuxuu ka dalba wuxuu yihi arrintaan noo kala cadday buuri risaaladan baa loo qoray marka risaaladii markii cabdiraxmaan ibni mahdi ay gaartay ee sidaan u qoran labadiisa gacnood buu madaxa dulka saartay waa yaabay waxa meesha ku yaalla markuu arkay maa kaana yadunnu ana axada yaqdiru an yasila ilaa hadihi daraja biquwati alcaqli wاlfahmi wاdiqati fi اlistinbaaq waxay la noqotay wax madaxiisii ka weyn bay la noqotay markaasu wuxuu yihi inanii maa sallaytu salaata ilaa wa ana adcuu fiiha lilimaam الshaafici buuri salaad kastoon dukado aan imaamu shaafici aan u duceeyaa buuri marka tilmiidkiisa kaleo musani iyana waxay yidhaahdeen wuxuu ihi maa qara'tu hadihi الrisaala qara'tu hadihi الrisaala akara min hamsi miئati mara wa kulu maraةi aqra'uhaa astafiidu fiiha cilma jadiida marka risaalada sababteedii hore sidaasaa keentay in loo alifo markuu imaamu shaafici masar uu tegey risaaladii cabdiraxmaan uu u qoray buu haddana wuxuu bilaabay inuu idaafaad ku daro inuu haddana tanqiix waxaa la yidhahda uu ku sameeyo markaa sidaasay risaaladii ku soo baxday waa risaalo aada u qiimo badan ee ku tusinayso dariiqa loo raaco ninkii doonaya kitaab ilaahay inuu fasiro ninkii doonayo inuu nebiga xadiidkiisa sida loola mucaamiloodo ninka doonaya aqwaali ahlilcilmi inuu jamciyo ninka doonaya ijmaac inuu ogaado ninka doonaya inuu usuul اlfiqhi waxay tahay uu ogaado أجمع المسلمون على أن أول kitاaب ألفa في أصuل الفقه الرسالة للإمام الشhاaفعي khiلاaf kama joogto usuul الفqhi waxaa lagu magacaabo waa cilmiga ugu qiimo badan ninka ugu horreey oo kitaab mualaf ku qora imaam shaafici ugu horreey kitaabkaas ugu horreyna waa kitaabkan asiga oo alrisaala limaam shaafici layidhah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kitaabkan eh, cilmiga aan ka baranno ilaahay uuna waafajiyo sida ula jeeda imaamka intaan ka baran ilaahay uuna waafajiyo ayib marka risaalada saasay u qiimo badan tahay marka ninka aalib waxaa laga rabaa waxaad gara doontaa farqiga u dhexeeya culamadii hore oo mutafatixiinta ahay say adilada u qaadan jireen ama ay u doodi jireen ama masaa-isha wax loo soo daliisho jiray siday ahayd iyo fiqiga oo markii dambe mujarad can اladila kulligiisba yajuuzu wayaxrumu wayajuuzu wayandub wayusanu keli ay kasoo hartay imaamu الshaafiعي laa yastasiigu an yaquula qowla ila waan yabxaثa lihada اlqowli daliila ima min kitaab اllahi aw min sunati rasuulihi salى اllahu عalayه wasalam aw min alqiyaasi aw اlijmac aw min qowli man ajmaca calayhi fuqahaa lamsaar marka waxaa weeyaan waa xayaa xaya iyo nolol aada u qiimo badan oo fiqiga bilaawgiisa sidii hore ay ku tusinaysa marka keli a waxau leeyahay kitaabkan asiga yacni tasawur imaamkaasaa qoray waktigaasaa la qoray usluubta ay ku qoran tahay waa usluub raaqi ah annaga marka loo fiiriya aan caado ka dhiganin waxaa laga yaabaa toban iyo shan damiir iyo alfaad oo gariibo ah iyo cibaara adabiya raaqiya oo annaga mustawaheena ka sarraysa baa ku soo marayso marka haddaad tidhaahda adiga war aniga tan ma baran kari kitaab kasta oo la bilaababa adiga aad muqadimada aad ka timaado aakhirkiisana aad ka baxda weligaa cilmi baramaysa keli a ah waxaa la ysku soo dhaafay sabar wax la yidhaahdo walidaalika ilaahay wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu isbiruu waa daraja saabiruuna waa darajo kale weeyaan saabiruu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa cadowgaadi markaad dagaal isla gashaan nin kasta tabartaa ka dhacayso nin kasta waxau leeyahy ninka ugu horjaba ha noqonin siyaasata tuula nafas baa la yidhahda marka waxaa la yidhi in yar lee sabra waxaa laga yaabaa ninkii haddaad aad in yar u sabartid inuu isla markiiba aad ka awood badis marka cilmiga barashadii wuxuu u baahan yahay inaad ku sabartid inaad ku celcelisid yay u baahan yahay walidaalika saxaabada manhajkooda waxay ahayd waxay yidhaahdeen shan aayad baan maalin kasta bara jirnay markaasaan waxaan samayn jirnay ma ka gudbi jirin xataa intaan ka xifdinno waxay macnaheeda tahayna aan ogaano ayagoo dad waaweyn ee saxaabada marka lagu leeyahay khamsiin sano qaar dhaafay baa ku jira markaasay waxay u soo noqdeen yaraan iyo waxbarasho ay keeni kareen markaas nebiga hadalkiisi wixii qur'aan ahay jihaadkii ay naftoodii taxamul ku sameeyeen marka adigoo shaaq ah kulamaa sacubat calayka cibaara haddaad ka guurtid weligaa wax baran maysa annaga caadaha waxaan naqaanaa soomaali markana anigu xarnimo waa soo wada marnay cilmiga maa ya'ti min fowq eh, waxaan arki jiray weligeedba ninkan kitaabkan buu yaqaanaa laba cibaaraa ka dhibayso waxau leeyahy ani kitaabkan dad muslimiin uma akri kariyo laba meel baan isa saari karin waaba ka tegay kitaabka kitaabki intaasaan u dhibtoonaya haddii maxaa ceeb ah inaad tiraahdo aniga intaanan aqaanaa meeshaana waa iga dhibaysaa ceeb ma ah haddaad tiraa laakiin aniga inay dadka igu ogaadaan meeshaa inaan aqaanin maba rabo bitaali kitaabka anaan halkaasaan ku dhaafa haddaad tihaahdid nooc min atakabur baa ku jira walidaalika mujaahid wuxuu iri sidii saxiix albukhaari mucallaqa uu ku sheegay laba qofood waxma bartaa ninka mustaxiga iyo ninka mustakbirka ah yaan lagu dhihin meeshaanad gaftay aan lagu dhihin haddaad tiraha weligaa wax baran maysa haddaad tihaahdid wax ma weydiin kartid ad xishootidna weligaa wax baran maysa marka waxaa loo baahan yahay qofkii asabru walmusaabara iyo iyo isku dhibtid naftaada haddaadan daacada ilaahay ku mashquulinin nafteeday kugu mashquulinaysa marka risaaladaas ayada aan bilaabi doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu noo idmo anigoo u fiirinaya waktiga aan haysto oo fasaxayga iyo risaalada inta ay la eg tahay marka intaanan risaalada bilaawgeeda gaarin ilaa boqol safxa ninkaa muxaqiqa ah ninkan axmed shaakir baa la yihahdaa ilaahay dembigiisa ha dhaafee kitaabka waxaa laga qoray intaasoo buu intuu sameeyey ou muqaabilo ku sameeyey ou kuu tafsiiriyey ou khata'i ka saaray markaasu wuxuu sameeyey waxa la yidhahda samaacaad boqolkaas safxa samaa fulaan samaac fulaan waxaa lagala jeedaa maalan caadada waxay ahaan jirtay ummaddan waxay leedahay oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku gaar yeelay annahaa tanqulu kulla culuumiha bilisnaad saasay ahaan jirtay marka risaaladan imaamu shaafici ninkii akhristoo dhan tilmiidkiis waxau leeyahay anigoo fulaan fulaan ahay risaaladan waxaan ka maqlay imaamu shaafici taariikhda markay intaas ahayd uu ku qoraya tilmiidkii ninkaas ka sii bartay anoo fulaan fulaan ahay waxaan ka maqlay ninkaasoo fulaan fulaan ahay ilaa ninkaas uu ka gaarsiiyo marka boqolaal sidaas oo samaacaad ah yaa kitaabka uu musanifka ku qoray asoo ula jeedadiisa ay tahay kitaabkan asiga ee shaki inayna ka joogin inuu yahay kitaabkii imaamu shaafici uu allifay ay daliil u tahay dadkaas culamada oo la wada yaqaano oo a'imadae oo caadiliinta ee asaaniidkoodii ilaa laga soo gaaro siddeed boqol hijiradi markay ahayd nin kastaba ninkuu ka wariyey oo meesha ku qoray marka caado horaa jiri jirtay muxadisiinta ay gaar u lahaan jirtay cilmiga ha u malaynin inay isku inuu iska yahay mujarad iska dhegaysa kale iska bax ninka imaamka ah markuu fadhiisto lilimlaa iclaam baa la sii samaynayaa waxaan leeyahay maala bukhaariyaa imaan doono maalin fulaan majlis masaajidkaas oo fadhiisan doonaa wayumli axaadiiaa laleeyahay marka dadkao dhan waa imaanaya dad bay hawshooda waxay tahay inay istaagaana intaa soo fadhiisato dhan waa la qoraya waxaa la leeyahay xadara dalika almajlis fulaan wa fulaan wa fulaan wa fulan dadkiyaa la sheegaa saas markay tahay imaamka markuu bilaabo inuu wax akriyo dad baa istaagan oo dadkii fiirinaya muraaqabo dadna dhexdaasay joogaan si liannahu mukabirkaan ma jiri jirin imaamka markuu yidhaahda xadahanaa sufyaan ibnu cuyayna nin baa dhahaya xadahanaa sufyaan ibnu cuyayna dad buu sii gaarsiinaya ninkaas waxaa lagu magacaabaa almustamli ninka imaamka kala kulmaya mubaliqna waa la yidhaahdaa markii fiqiga loo laabto ninkaa dhexduu fadhiyaa ku kalaa sii fadhi ilaa jamaahiirta laga gaarsiiyo ayib qayb kalaa jirto oo shaqadooda ay tahay muraaqabo nin baa waxaa weeyaan majliska waa imaanaya wax yalow hurdo aha qabanayso waxaa la leeyahay xadara fulaan walaakinahu kaana naacisan aa la leeyahay waa nin xooga iska hurdaay wabitaali macnaheedu waxaa weeyaan laa yuuhaqu bima yanqulhu can alimaam waa ninkaa waa la reebaya marka waxaa laga qaadanayaa ninka keliya oo soo jeedo ee fadhiyo hadalkiina ou soo gaarayo ninkaasaa loo qoraya inuu majliskaas yimid samica hada almajlisa macana fulan wa fulan wa qaybtaas markii la sheegay dadkii iska hurdaa iyo kuwii markii darsigii la akrinay sheekaysanay iyo ninkii majliska dhexdiisa markuu caloosha ay xanuuntay ka baxay iyo waa la qorayaa gebigoodba marka sidaasaa cilmigu lagu soo gaarsiy diqadaa lagu soo gaarsiy marka ilaa boqol safxa musanifku wuxuu ku soo guuriyey muxaqiqaa dhiraa musanif ma ahe ninka muxaqiqa oo masriga ah ee axmed shaakir la yihaahdo waxa weeyaan eh, qabla khamsiina sana buu dhintay taqriiban yaa kitaabkan asoo makhtuud oo gacantii lagu qoray buu dabca asaa dabciyey ee saas usoo qoray marka samaacaadkaas macnaheedu sidaas waay ulajeedadana waxay ahayd a'imada kutubteeda oo dhan waxay dhici weysay in loo sheegto waxaa laga yaabaa imaamu suyuudi faqad yaa shan boqolood kitaab u alifay haddayna asaaniiddaas jiri lahayn dad iska sacaaliig ahoo suuqa joogto wax ma barayaasha waxaan aan baranaynin yaa sheega lahay kitaabkaas inay iga alifeen maxayna ku sheegan karin dadkii sheekaas ka qortay kitaabkaasoo dhan baa asaaniidkoodii yaa kuwada qoray lafdi lafdi baa loo yaqaanaa haddaad tidhaha kitaabkan anaa alifay waxaa lagu leeyahy been baad sheegtay allah dembiga allah kaa dhaaf kitaabkan sow ma aha xadaanii fulaan can fulan can fulaan can rabiic ibni sulaymaan can ishaafici qaala naski baa lagu akrinaya marka adiga meesha waad ka baxday beenaadna sheegtay wax aad ka helaysidna malaha marka qasadka loo leeyahay asaaniidda sidaas weeyaan marka e, kitaabkaasaan bilaabi doonaa waxaa la yidhaahdaa e, hadduuba qofkuu imaanaya qofaa imaanaya haddii lagu yidhaahdo ha isku mashquulin oo ninka ku yidhi waa imaanaysa soo u yaallaa ma dheer yahay ma gaaba yahay ma cad waxba ha weydiin waaba imaan doonaabaaba lagu yidhi marka inankaaga sheekeeya maba aha kitaabka asaaba kuu imaan doona wuxuu yahay e, qiimaha uu leeyahay adigaa markhaatinka noqon doontiin anigana waxa weeyaan Eh, inta qadarkayga aniga gaari karto istiaacadayda un baan kuu sheegaya aniga kudhihi maayo kitaabkan xawaytu maa fiihi wacaraftu daqaa'iqahu haddaba kudhihi maayo laakiin wixii ilaahay iga karsiyo awoodayda anoo jecel inaan anigana faa'iidaysto ciddaan wax ku dhaaman u faa'iideeyo marka in sha allahu tacaala kitaabkaasaan bilaabi doonaa asaana macnihiisaba inoo cadday doona intuu yahay eh, waxaanan akri doonaa shan habeen habeenka kamiista oo masaajidka mashquul u yahay baa layidhi iyo jimcadooda caadat lmuslimiin ay u tahay ijaazo labadaas habeenna waa baaqanaya eh, shanta habeenna toosaanu akri doonaa haddii ilaahay yaraado eh, anoo aan isku xaawilaya qasadka ay aan kala yahayna ay tahay marxalada hadda aan joogo iyadoo loo fiirinayo waktigeyga iyo aniga awoodayda intayba gaarsan tahay inaan xaawilo inuu ula jeedada imaamu shaafici ula jeeda naskan inaan kuu sheego aan xaawilaya uma jeeda haddeertaan man waafaqa alimaama الshaafiعي fi hadihi الmasألة waman khaalafahu wamaada fiiha min adilaة أخrى wamaada rudda wamaada qubila taas hadda marxaladeeda ma joogin marxala اأulى waxa weeyaan inaan fahamno ulajeedada imaamu shaafiعي ula jeeda naskan ayada marka furso kale ilahay haddii una siiyo markaa waan fiiri doonaa lakin hadda ulajeedada sidaa weeyaan waactadir kadalika soomaalida waxay tirahdaa laqbo badanoo waxaa la yaqaanaa haddii kitaabkaan inahay xaraf xarafaan u laqbaynayna neeftii baa kaa go-eyso laqbo badana waxaa iska jirta sideeda xaqiiqada markaan ogaanayna fiiha khalal marka loo fiiriyo maalan xaraftan markii jumladan la israaciyo hal macnay isku keenaysaa laakiin calima fiihi annahu haddaad tiraa waan kala laqbaynaya macnihii dhan waa kala dhumaya calima anahu fi daari wuxuu ogaaday daarta inuu ku jira inad tiraahdan bay ahayd asalkeedi laakiin calim wuxuu ogaaday anahu asiga fi daari daar haddaan idhaahdo maanta dhan ma ka bixin marka actadir inay laqbadaas ayada ah meelo badanna waaba laisku haystaa oo markaad tihahda dakhaltu calayhi nin baa laqbaynay dakaltu calayhi ninkaas korkiisaan galay <laughs> dakaltu calayhi carabi marka ninkaasaan usoo galay waa carabi macnihi saas weeyaan dakaltu calayhi waan usoo kor galay ama dakaltu fihi dhexdiisaan galay ma jirto dakaltu fi daari daa tiraa daartaan galay wa laakiin daarta gudaheedaan galay wax la yidhaha ma jirto marartu calaa fulaanin haddaa la yidhaahdo ninkii fulaanaan soo maray le wa fulaan korkiisaan soo maray mise nin korkiisa loo maraya waa laqbo oo yani xaqiiqada marka loo laabto u baahan marka aniga taas kuuma ballan qaadi karo laakiin jumlo guud umaan kuu sheega lianna kitaabka sidiisaba looma looma alifin waa kitaab lugadaa ku qoran marka ka jumal aan u raacayna haddii ilaahda as'al llaha subxaana wa tacaala taariikhda maanta maanto ay tahay habeenkan oo isniin ah taariikhda islaamkana ay tahay kowda bisha rabiic alawal sanadka hijriyada nabiga calayhi salaatu wasalaamna uu yahay kun iyo afar boqol iyo labaatankii yaan waxaan bilaabaynaa kitaabkii aan xalay ku ballannay inaan bilaawno oo ahaa alrisaala lilimaami ashaafici risaaladaas oo ku saabsan sida noo imaan doonto cilmiga lagu magacaabo cilmiga usuuli lfiqhiga iyo musطalax alxadiid iyo qawaacidka caamka ah oo loo raaca ilaahay kitaabkiisi lagu fasiri lahay marka xalay imaamka Eh, waxaan ka sheekaynay taariikhdiisii iyo eh, wixii manaaqib qeyb ka mid ah uu lahaa waxaan sheegnay inuu inuu dhashay markay ahayd hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam kun eh, boqol iyo konton markay ahayd ee uuna dhintay markii laba boqol iyo afar ay ahayd marka nolosha imaamu shaafici oo dhan waxay ku koobneed konton iyo afar sano waa cumri haddii loo fiiriyo iska gaaban laakiin imaamkaas wuxuu taariikh iyo cilmi naafica ummadda u reebay iyo cumrigiisa intuu la ekaayo wax islama ah marka sidaa daraaddeed kitaabkii baan bilaabaynaa annagoo ka bilaabayno safxada saabicada ah markii boqol safxa camal lasoo dhaafo oo aan kaaga sheekeeyey inay ahayd waxa hore lagu soo sheegay inay ahayd samaacaad يقول الربيع بن سليمان المرادي وتلميذك oo khaaska u ah imaamu shaafici rabiic ibnu sulaymaan waa ninka imaamu shaafici kitaabkan uu u meeriyey asiga ka qoray weeyaan marka shaafici talaamiid badan uu leeyahay oo wada macruufiin ah waxaa gaar usii ah ninka musani la yidhaahdo iyo nin buwaydi la yidhaahdo iyo ninkan rabiic ibni sulaymaan almuraadi la yidhaahdo saddexdaas gaar ahaan waxa weeyaan kuwa u gaarkaa cilmiga shaafici inay soo guuriyaan marka ninkaas wuxuu leeyahay maadaama tilmiid uu yahay shiikiisibuu u abtirinayaa akhbaranaa abu cabdillaahi muxamed bnu idriisa ibni اlcabaas ibni cuhmaan ibni shaaficin ibni saa'ib ibni cubayd ibni cabdiyaziid ibni hishaam ibni haashim ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم intaa waxa weeyaan waa abtirka alimaamu shaafici uu leeyahay kunyadiisa ama koofaar ama laqabkiisa ama naaneystiisa waxaa weeyaan abu cabdillaahi magiciisana moxamed baa la yidhaahdaa marka aabihiisa idriis waaye moxamed ibnu idriis ibni haddaad aragtid sideedaba waa sifa lilcalam aladii qablahu marka maadaama muxamed uu faacil yahay ibnuda raacsan way godnaanaysaa ibnu idriisa isimkaas kaloo ku xigo waa isim calam ah ee haddana maalayansarif ah marka waa majruur xaqiiqadii ibnida ka imaanaysa gadaasheed oo dhan way wada jaran tahay marka way hoos dhigan tahay waxaad leedahay ibnu idriisa ibn اlcabaas ibni cuثmaan ibni shaaficin ibni saad kulligooda hoos dhigin lannahu maadaama kii oo idriiska ahaay oo mudaafu ilayhi ibnigu u noqday wixii ka dambeeya o dhan marka asigay raacsanaanayaan marka musanif wuxuu leeyahay ibnu cami rasuuli illaahi hadda ma aha nebiga adeerkiis shaafici hore mubaasharatan uma ah laakiin waxaa loo jeedaa sida annagaba soomaalida aan idhaahdo qof haddaad shan oday kala tirsataan eed labadiinna aad shan iyo shan aad kala tirsataan ninkan waad eg tihiin aabbihiis adeer buu ku yahay adigana aabbaha adeer buu u yahay marka macnaha ibnu cami rasuulillahi la leeyahay sidaas baa loo jeedaa ee nebiga iyo imaamu shaafici waxay iska soo dhacaan cabdimanaaf ninka la yidhaahdo marka imaamu shaafici waxa weeyaan waa nin reer bani muطalib ah nebigana waa reer bani haashim kilaahumaa ibna cabdimanaaf wa marka waxay ka mid yihiin reer bani muطalib waxay ka mid yihiin reer bani haashim waxay kala mid yihiin aalulbeytka lagu tiriyaa wabittaali zakada nebiga xaaraamka ka ah iyo aalkiisa reer bani muطalib way gelayaan oo nebigu wuxuu ihi banu haashim wa banu muطalib shay-un waaxid ayib sahmiga dawil qurba ay leeyihiin wاclamuu ana maa ganimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba reer bani haashim banmualib itifaaqaa lagu yahay inay gelayaan laakiin dadkii kaloo ka sarreey ma soo galaya mase maya waa la isku haysta marka eh, banulmualib waa qeyb yar ee eh, reer bani haashim iyo ayaga ay aabbe iskula yimideen iskuna xugum ah waxa weeyaan dad ayaga la darajo ahaa jiro laakiin waxay kaga socnaadeen ay usoo dhowaadeen markii reer bani haashim nebiga awgeed eh, cunaqabatayn lagu sameeyey ee shicbigii la gey reer bani muطalib way raaceen sidaa daraaddeed bay dadkii kaloo ayaga la darajo ahay ay kaga soko mareen ayib inaan kusii dheeraada ma doonaya marka qaala imaamu shaafici marka wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladi khalaqa الsamaawaati wاlأrضa wajacala الظulumaati wالnuura ثuma اladina kafaruu birabbihim yacdiluun aayaddan waxa weeyaan hadalkan waa اqtibaas min kalaami اllahi taعaalى oo suurat aali eh, suurat alancaam awalkeeda alxamdu lilah aladii khalaqa asamaawaat marka imaamu shaafici markuu fiiriyey wax kitaabkiisa lagu bilaawdo waxa ugu wanaagsan oo u arkay inay tahay ilaahay kalaamkiisa iyadoo qasadka u lahayn ay u gudanayso marka waxaa weeyaan alxamdu lilaahi wa waxaa la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in lama hadiyo wuxuu ka jacayl badan yahay ma laha wabittaali sidaa daraaddeed u xamida allahu calaa nafsih alxamdu lilahi aladi anzla anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja alxamdu lilahi faatir الsamaawaat alxamdu lilahi meelo badan baad ku arkaysaa ilahay asaa ismahadinay marka xamdiga waxaa weeyaan aلhanaaءu calى اllahi biاljamiil ilaahay oo wax fiican lagu amaano marka alxamdu lilaahi waa waa amaanid ood ilaahay amaanayso wixii wanaagsan lagu ammaani lahayna waxaa weeyaan khalaqa asamaawaati waalarda ay ka mid tahay ilaahaas mahad buu mutay waxyaalaha mahadda uu ku mutay way badan yihiina waxaa ka mid eh annahu khalaqa asamaawaati waalarda samaawaadkii ardadu ilaahay abuuray ilaahay waxyaalo waaweyn oo samaawaadkii ardada ka weyn buu leeyahay oo carshiga iyo kursiga kursiga haddii loo fiiriyo binisbati lisamaawaati waalard ka darratin fii falaah laakiin waxaa daa'iman annaga noogula mihaaliyaa samaawaadkii ardada daa'iman waxaa waa waxa noo muuqda waa annaga sidaa daraaddeed carshiga badana lama sheego kursiga lama sheego qalamka iyo waxyaalahaas ilaa naadiran laakiin markii ictibaar iyo aayaad la rabo samaawaadkii ardada waxay liannahu hoose haddaad fiirisana ardadii baad ku aragtaa ood ku nooshahay samaawaadka haddaad fiirisana waxa weeya ilaahay rafacahaa bigayri camadin waa aayaad daalla calaa qudrat اllahi tabaaraka wa tacaala markaasuu ilaahay wuxuu yihi haddana waxyaalaha ma hadda uu ku mutay waa badan yihin waxaa ka mid ah wajacala الظulumaati wالnuura haddana ilaahay wuxuu abuuray mugdigii iyo maalintii iftiinkii iyo mugdigiiba